tacriifkiisa maa fiihi cilataani farciyataani tarjixu ixdaahumaa ila allafdi walukhraa ila almacna ow maa fiihi cilatun waaxidatun taquumu maqaama alcilatayni fi istiqlaali manci sarf xadkiisi waa sheegnay shardiyuu leeyahan idhi shardigiisa waxa weeye allaa tadkula calayhi al walidaafatu isimkaasu amhiluu leeyahay waa saddex iyo toban miaal waa arki doonaa saddex iyo toban miaal oo kala duwan uu iska leeyahay meeluu joogaba saddex iyo toban miaal amhiluu leeyahay isimkaas sababta uu sarfiga u aqbali diiday maxay tahay ficiluu shabahay ficilku sarfi ma aqbalo ficil tanwiin lama geliyo tanwiinu ficil ma gasho inaysan tanwiin gelin ficilka waxaad ku garaneen tanwiintu calaamadaha isimkayba ka midta kelmaddii la arka tanwiin lagu arko isimnimaaba lagu xugmiyaaba tanwiintu waa calaamad isimkaba lagu yaqaan ficil la tanwiiniyaa ma jiro tanwiinu ma gasho ficilka sababtuna waa maxay fiihi cilataani ficilka laba cilaa ku sugan labada cila maxay yihiin ishtiqaaqu min almasdar waxtiyaaju ila alfaacil farciyataani labada cilama waa farc ficilku waa mushtaq waxaa laga soo qaatay mester masterkuna waa isim marka waa faracoo mushtaqu wuxuu farac ka yahay mushtaqu minhuga waa muxtaajo waa baahan yahay ficilku faacil u baahan yahay faacilna waxaan isim ahayn ma noqdo marka muxtaaj waa faracoo wuxuu farac ka yahay muxtaaju ilayhi kan loo baahan yaho isimka labadaas cilo midu lafdigay u laabanaya ishtiqaaqa lafdiga u laabana midna macnahay u laabanaya ixtiyaajkaa macnaha u laabanaya marka sidaas darteeda ma aqbalo ficilku tanwiin isimkii shabaha marka oo ficilka shabaha oo sida ficilka laba cila ku jirto labada cila kuwii ficilka maaha ah, ficilka labadii ku jirtay maaha laba kalea ku jirta isimkan maransarifkan laakiin waxay iskala mid yihiin ficilkana laba cilaa ku jirta isimkan malansarifkaana laba cilaa ku jirta ee labada cilo labada cilo isku mid maaha isku mid maaha cilana waa sheegnayoo luqatan wastilaaxan xaa cilo la yidhaah darsigii shalan ku qaadanay alcilatu caaridun hayru abiiciyin a luqada la yidhaah istilaaxana maa yataratabu calayhi اlxukmu a la yidhaahdaa waa soo qaadanay luqaan qaadanay istilaaxaan qaadanay tacriif malansarifaan qaadanay shuruuddiisiyaan qaadanay amiladii oo saddex iyo toban ah noo dhimanba malansarif oo dhanba marka isim kasta oo shabbaha ficilka oo sidii ficilkii laba cilo laga helo oo labadiisa cila farac yihiin oo labada cilo mid lafdiga u laabanay midna macnaha u laabanay isimkaas maalaa yansarifaa la yidhahda maalaa yansarifaa la yidhaahdaa waxaa laga ilaaliyaa wixii ficil laga ilaali jiray ficil maxaa laga ilaaliyaa waxaa laga ilaaliyaa ficilka waa in la tanwiiniyo ficilka waxaa laga ilaaliyaa aljar bilkasr kasra maba gashaba ficilka jarku waa ka mamnuuc walaa khafta fiiha fi lafcaal waad soo martay marka waa laga ilaaliyaa kasre waa laga ilaaliyaa tanwiin waa laga ilaaliyaa alu ma gasho ficilka lamana idaafeeyo lamana idaafeeyo ficil mudaaf ma noqdo haddaad mudaaf maqasho waa isim mudaaf iley haddaad maqasho waa isim ficil lama idaafeeyo aluna ma gasho ficilka ma gasho marka isimkii shabaha ficilka wixii ficil laga ilaali jiraa laga ilaalina marka la tanwiinin ma kasre la saari ma alla gelin ma la idaafayn ma waaba laga ilaaliya wixii oo dhan ma la fahmo walismu isimka aladi isimka laa yansarifu aan sarfoomayn huwa aladii waa midka ashwaha shabahay alficla ficilka halkee ka shabahay fii wujuudi cilatayni laba cilo la helidoodu ka shabahay labada cilo farciyatayni labadaba farc loo nisbeeyey ixdaahuma labada cilo middood tarjicu waxay u laabanay ila lafdi lafdiga wal ukhraa midda kalena tarjicu waxay u laabanay ila macnaha o oh, amase wujida waxaa laga helay fiihi isimkaas cilatun cilo cilladoo waaxidatun keligeeda ciladaasoo taquumu istaagayda maqaamal cilatayni labadii cilo booskooda fi istiqlaali manci sarfi sarfiga la diididiisa ay la kali noqone meesha awal laba cilo inta isugu tagaan sarfiga diidi jireen ayadaa la kali noqone diididda sarfiga la diido keligeeda sarfiga diide isimka ay gasho keligeeda sarfiga u diide ayadaa la istiqlaal ah oo la kale noqonaysa fi diididda meesha isimka inta laba cilla gasho oo iskugu tagaan ay sarfiga u diidi jireen cilladaanu keligeeday geleen markaasay sarfiga u diiday keligeed wal cilalu cilooyinka marka cilooyinkuna waa imisa waa sagaal cilooyinku waa imisa waa sagaal ijmac wasin caadilan anif bimacrifa rakib wasid xujmatan falwasfu qad kamulaa aa lagu jaqiya meel kugu fiiriya marka sagaalkii aan ka tarin haddayna baydku idin yaallo ijmac jamaca loola jeeda jamac koo waa cilada koobaad wazid ziyaadatu alif wanuun aa loola jeedaa ziyaadatu alif wanuun aa loola jeedaa sow laba maaha caadilan cilada layidhaha cadli annis cilada layidhaha tacniif aa loola jeedaa dhadigayn bimacrifa calamnimaa loola jeedaa calamnimo rakib cilada la yidhaha magaceeda tarkiibaa loola jeedaa wazid cilada la yidhaah wazid cujmatan cajabinimo ku dar cajabinimaa loola jeedaa waa kelimad aan carabuma dejin ee cajamigu dejiyeen falwasfu wasfigii ku dar qadka mula cadadkii waa dhammaystirmayba meeqaan haynaa sideed maan haynaa waxaad aan ku laabanno ijmac wazin sideedaad haydaan ma haydaan sagaal ha ku qaldaminna sagaalaa meesha laga rabaa sideedaadna inii sheega ku laabta sagaalaa meesha laga rabaa ijmac waxaa laga rabaa jamac ilo laydhaha magaceeda u fiirsada jamac ilo laydhaaha laga rabaa wazin meesha wazin aan u akriyo halkaasa qaladku ka jiro wasidna maahan wazin waay oo nuun ah waxaana loola jeedaa wasnulficli halkaas loola jeedaa wasnu lficli waa labo caadilan cadliyaa loola jeedaa waa saddex anis taniiaa loola jeedaa dhadigayn waa afar bimacrifatin calamnimaa loola jeedaa waa shan rakib tarkiibaa loola jeedaa waa lix wazid ziyaadatu alif wa nuun aa loola jeedaa waa toddobo cujmatan sagaalkaas waxaa ka imaana saddex iyo toban miiaal saddex iyo toban miiaal ayaa ka imaane isagaa aad u faahfaahina saddex iyo tobanka miiaal baa noo yaalay marka kitaabkan ka aragn laakiin cilooyinka inaad sagaalkan u xifdisantaha waa laga maarmaan oo beydkan aad haydo sagaalka cilo inaad korka ka taqaan ijmac maxaa loola jeedaa jamac wazin maxaa loola jeedaa wasnulficli caadilan maxaa loola jeedaa cadli anis maxaa loola jeedaa ta'niis macrifa maxaa loola jeedaa calam rakib maxaa loola jeedaa tarkiib zid maxaa loola jeedaa ziyaadatu alayfa nuur cujma maxaa loola jeedaa cajaminimo falwasf iyo sif sagaalkaas cillo wey cilooyin fiiri marka cilooyinkaas sagaalkaa wax yar haddana aan ku laabanno fiiriya ijmac jamaca loola jeedaa soo maahan waa cilo keligeed inta isimka gasha sarfiga ka mancida xagga iska dhig ayada jamaca waa cilo keligeed sarfiga mancida cilo kaloo ugu tagta uma baahan ayadu keligeed ay sarfiga diidi kartaa jamacnimadu waxa loola jeedana waa la sharxi doonaa xagga dhig anis taniifka laba loo qaybiyaa taniifka laba loo qaybiyaa taniif bilif taniis biayri alif taniiska maxaa loo qaybiyaa labo maxaa loo qaybiyaa taniis bilif taniis biayri alif macnaheedu waxay tahay kelimadan marka mu'anaf laga dhigaa laba shaya taniis looga dhigaa in alif la geliyo oo saas mu'anaf looga dhigo iyo in wax kale la geliyo oo wax kale mu'anaf looga dhigo xublaa gabar uur leh xublaa hadda waa mu'anaf taasna waa taniif maxaa ka dhigay alifta oo weliba hamsadu ka dambayda aliftu marka taniif la yidhaahda bilif waa labo tanii alif la maqsuura maqsuura waa alifan hamse ka dambayn xublaa oo kale waa waa alifan hamse ka dambayn mamduuda haddii la yidhahdana alif hamse ka dambaydo sida saxraa oo kale saxraa saxraa ka dambeeya a saxraa hamsa ka alifta aan hamsadu ka dambayn maxaa la yidhahdaa maqsuura alifu ta'niif maqsuura midda hamsadu ka dambayda maxaa la yidhahda alifu ta'niif mamduuda taaniifka marka kala qayb maxaa loo qayba taaniifka labo taaniif bilif taaniif bikayr alif taaniif bilif keligiisu sarfiga manciya cillo kale uma baahna in lagu daro keligiisu sarfiga manciya cillo kale uma baahna in lagu daro keligiisu sarfiga diidi kara marka meel waxaad dhigataa jamac xagga dhigo iskeligii sarfiga manciyahay taniif bilalifna xagga dhigo waxaa kuu soo haray markaa sideed cilwo maxaa yaele taniifkiia laba loo kala qaybiy sideedaa kuu soo haree ta'niifkaa laba loo qaybiyo ta'niif bikayri alif waa la reebay jamac iyo xagga la dhigay iyo taniif bikayri alif sideedda soo hartay fiiri marka wasin wasinulficil waa kuu soo haray cadlina waa kuu soo haray taniis biqayri alifna waa soo haray calamnimana waa soo hartay tarkiibna waa soo haray siyaatu alifonun waa soo haray xujmana waa soo hartay wasfina waa soo haray soo sideed maa sideed cilo sideed cilo sideeddaas cilo u fiirsa mar kale haddana calamnimada baydka baydka qaybta hore muxuu ku dhammaaday bimacrifa oo calamnimaa qaybta dambena muxuu ku dhammaaday falwasfi labadaas cilo labadaas cilo mid kamidu midu waa inay ku jirtaa kelimad kasta oo sarfiga laga manciyo oo laba cilo ku jirto labadaas cilo beydka sadrigii sadriga waa laha qaybta hore beydka sadriyaa laydhaha muxuu ku dhamaaday calamnimo beydka qaybta dambe cajusaa laydhaha cajuskuna muxuu ku dhammaaday falwasfu labadaas marka isim kasta oo maa laa yansarifa oo sababta loogu looga manciyey sarfiga ay tahay laba cilaa ku jirta isim kasta oo maalayansarif ah oo sababta sarfiga looga manciyey ay tahay laba cilaa ku jirta laba cilaa ku jirta isim kasta oo la yiraahdo labadaas mid ka mid waa ku jirta waa laga maarmaan labadaas cilaa marka waa laba ciloo raciisa laba ciloo raciisaana wey labadaas cilo isim kasto sarfiga laga mancina labadood mid waa in laga helaa haddiiba laba cillo ku jirto wey warkaas la fahma marka labadaas laga saaro sideeddii maxaa soo haray lix cillo lixdaas cillo lixduba sarfiga waa calamka waa la shaqeeya lixduba calamka waa la lixda kale lixda kaloo soo hartay markaan ka reebno macrifa markaan ka reebno calamnimo iyo wasfi lixda soo hartay waa maxay waa wasnulficli iyo cadli taniis bikayri alif tarkiib ziyaadatu alifunuun cujma sow lix maahan lixduba calamka waa la shaqeeya waa la shaqeeyan maxaan ula jeednaa waxaa dhici karta isimka inay galaan calamnimo iyo wasnulficil saasuu malaysalifku noqona waxaa dhici karta isimka inay galaan calamnimo iyo cadli saas sarfiga looga manciyo waxaa dhici kara isimka inay galaan calamnimo iyo ta'niif saas sarfiga looga manciyo waxaa dhici kara isimka inay galaan tarkiib iyo calamnimo sidaas sarfiga looga marxiyo waxaa dhici karta isimka inay galaan cajabinimo iyo calamnimo sidaas sarfiga looga marxiyo lixduba waa la shaqeeyaan calamka hadalkaas ma la fahmo laakiin wasfiga saddex bisaa la shaqeeya wasfiga saddexaa la shaqeyda bes waxaa la shaqeeya wasnulficil iyo cadli wasnulficil iyo cadli iyo zaatu alfunuun saddexaasaa la shaqeeya wasfiga saddexdaa la shaqayda wasnulficil iyo cadli iyo zaatu alfunuun saddexdaasaa la shaqeeya waxaa dhici karta isimka inuu inay galaan wasfi iyo wasnulficil sidaasu maalay sarifku noqona waxaa dhici karta isimka inay galaan wasfi iyo cadli sidaasu maalay sarifku noqona waxaa dhici kara isimka inay galaan wasfi zayd alfunuun saas mal sad ku noqon marka fiiri meeqa miaala soo baxda halkaas lixdba waa la shaqeeyaan calamka meeqa miaala ka soo baxee saddexna wasfigay la shaqayneen meeqa ka soo baxee sideed saddex sideed ku noqoto sagaal wa lix iyo saddex la isku darbi sideeda sagaal wa soo maaha sidaasay sagaal miaal ka suga imaanay sideedaas cilo laba waa laba ra'iisa waa labadee calam wasf calamka meeqa cilaa lixaa soo haray marka calam iyo wasfi laga reebo meeqaa soo hare lix lixdaas calamka imisaa la shaqeyda lixdu waa la shaqeeya haye wasfigana meeqaa la shaqeyda saddex waa saddexdeed wasfulficil cadli sidaas alfanuun saxiix intaas maskaxda ku qabo intaas kaliyaha lagaa rabaa fiiri marka intaasuu kuu sharxa wuxuu ku yidhi walcilalu cilooyinka allatii cilooyinka tuujadu laga helaa اسم isimka dhexdiisa oo watadullu tusayda cala alfarciyati faracnimada wahiya iyadu raajicatun una laabayda ilaalmacnaa macnaha inaani waa laba sow lama dhihin isimka markuu maransarif noqonaa fiiri isimka markuu maalansarif noqonasoo lama dhihin waa in laba cilo laga helo labada cilo waa farc labaduba mid lafdigay u laabeen midna macnaha soo lama dhihin labada ciloo macnaha u laabaydu raba inuu ku baro hor sideed cilo soo maaha labaa macnaha u laabanay lixna lafdigay u laabanay inuu intaas ku kala baruu rabo fiir sow lama dhihin isimka maalansarifka waa in laba cilo laga helo labadaas cilo labaduba waa farac midu macnahay u laabanayn midna lafdigay u laabanayn macnaha wax kale uma laabtaan calamnimada iyo sifada u laabtaan labada cilo labada ra'iis ah labadaasaa macnaha u laabata macnaha labada cilo u laabata waa labadaas bis cilad kaloo macnaha u laabataa ma jirto labo sideed ka jar maxaa soo haray lix lixda kale lafdigay u laabta hadhow marka isim kasta oo lagu yidhaha laba cila ku jirta labada cilo fiiri midda macnaha u laabaydaa isimka ama calamnimaa ku jirta ama sifa ku jirta labadaas midi ku jirta wey midda macnaha u laabanay midda kaloo la socota fiil taasaa lafdiga u laabayde marka weligeed macnaha laba cilo u laabata waa labadee alcalamu wa sifa bes ma jirto cilo macnaha u laabata lixda kalena maxay u laabaayaan lafdiga fiiri marka halkan walxilaalu cilooyinka allatii cilooyinka tuujadu laga helaa filismi isimka oo watadullu tusayda calalfarxiyati faraxnimada wahiya iyaduna raajicatun u laabayda ilalmacnaa macnaha inaani waa labo laysa ayru laysa hayru daalika mawjuuda intaas wax aan ahaynu wax jira maaha mana la helayo laba cillo bis wey labada cilo waxa u laabta xagga macnaha waa laba cillo bis wlcilalu cilooyinka allatii cilooyinka tuujadu laga helaa filismi isimka watadullu tusaydo cala alfarciyati faracnimada wahiya raajicatu una laabayda ilalmacna inan waa labo laa kayru laba qayrkood mawjuudan ma aha laa kayru daalika labadaas wax aan ahayn mawjuudan wax la helaya maaha alwlaa midda ugu horayda alcalamiyatu waa calamnimada wahaaniyatu midda labaydana alwasfiyatu waa sifanimada khalas waxa u laabta macnaha waa labadaas mid ka mida labadoodu isku meerid kuguma yimaadaan labadoodu isim islama galaan mid unbaa ku jirta middaas ku jirta u laabayd xagga macnaha ah, labadoodu isim islama galaan carabnimo iyo sif waa labadii ra'iis ah, islama galaan mid unbaa ku jirta cillo kalaa wehlida marka marka mar walba macnaha wax u laabta waa labadaa midna ku jirta isim ah, labadaa mid ka mida wa alulaa midda horayda alcalamiyatu waa calamnimo waaaniyatu midda labaydan alwasiyatu waa waa sifanimo walaabudda waana lagama maarmaan min wujuudi waaxidatin mid in la helo midoo min haataynilcilatayni labadan cillo ka mida filismi isimka waa in laga helo isimka almamnuuci loo diidaa min asarfi tanwiinta bisababi wujuudi cilatayni laba cilo la helidood sababteedna loogu diidaa fii isimka dhexdiisa laga hela isimka lagu leeyahay sarfiga waa loo diidaa cilo sababta loogu diidana laba cilaa laga helay isim kastoo lagu yidhaahdo isimkaas labada ciloo laga helay mid ka miduhu waa labadan ama calamnima ku jirta ama wasfiya ku jirta isim kasta oo lagu yidhaahdo safiga waxaa loogu diiday laba cilaa ku jirta labada cilo mid ka miduhu waa labadan ah, labadaas mida waxay noqeen ama calamnimo ama wasfiya waa laga maarmaan walaabudda lagama maarmaan waxaa ah min wujuudi waaxidatin mid in la helo midoo min haatayni cilatayni labadan cillo ka mida carabnimada iyo sifada filismi isimkii waa in laga helo isimka almamnuuci loo diiday min asarfi tanwiinta bisababi wujuudi cilatayni laba cilo la helidood sababteed loogu diiday fiilciisa laga helo isimka haddii lagu yidhaha hal cilaa laga helay saasaa sarfiga loogu diiday labadaanu kuma jiraan markaas ah, kuma jiraan labadaan ilaa waxaa jiraan hal ciloo keliga sarfiga diidi kara labadaanu kuma jireen laakiin haddii lagu yidhaha isimkan sarfiga waxaa loogu diiday laba cilaa laga helay labada mid ka midu waa inay labada noqoto mid ka mida ah, labada mid ka mida weeye midu laakiin haddii lagu yidhaha isimkan sarfiga waa loo diido hal cilo keligeedoo sarfiga diidaa ku jirta labadaanu kuma jiraan markaas labadaanu keligood sarfiga ma diidi karaan ah, cilooyinka sarfiga keligood diida ka mid maaha labadaas waa jamacnimo iyo taniis bikayr alif waxaa sarfiga keligood diida laakiin isim kastoo la yidhi laba cilaa ku jirta saasaa sarfiga loogu diiday labada mid ka midu ama waa calab ama waa wasiya waalcilaalu cilooyinka allatii cilooyinka tuujadu laga helaa ismi isimka wa tadullu tusee calalfarciyati faracnimada wa takuunu noqonayda raajicatan mid u laabanayda ila lafdi lafdiga situ cilalin waa lix cilo lix cilo weyn cilooyinka isimka gala oo faracnimada tusa oo lafdiga u laabtaa lix mid ka mida wey waa lixdii ah, waa lix mid ka mida wal cilaalu cilooyinka allatii cilooyinka tuujadu allatii cilooyinka tuujadu laga hela helaa filismi isimka wa tadullu tusayda cala alfarciyati faracnimada wa takuunu noqonayda raajicatan mid u laabanee ilaa lafdi lafdiga situ cilaalin waa lix cilo waa lix cilo markaas waxaan ka hadlaynaa lix cilo aan leenahay cilooyinka labalabada sarfiga u diida laakiin haddii la yidhaah cilo sarfigama diido cilada lafdigaahu waa toddoba markaas maxaa yeelay jamacnimadu waa cila lafdiya jamacnimada hadda nooguma jirto maxaa yeelay yeeley keligeeday sarfiga diiddaa iyadoo cilo kale in lagu kabo uma baahno markay sarfiga diidayso waana cila lafdiya iyadu saas darteeda cilooyinka lafdigaahu guud ahaan waa toddobo laakiin waxaan hadda tiraynaa waxay yihiin cilooyinka labalabada inta iskugu taga sarfiga diida kuwaas ayagana waa sideed laba waa macnawi lixna waa lafdi lixaa lafdiga wahiya lixda lafdigaa oo lafdiga u laabataa ataniiu waa taniis taniiskaasoo biqayri alifin ahaaday ilaa taniis meeqaa loo qaybiyey labo taniis meeqaa loo qaybiyey labo taniis bilif taniis biayri alif wahiya lixdii ataniis waa taniis taniiskaasoo biqayri alifin aliflaan ahaaday alif qeydkeed ahaaday koow waalcujmatu cajaminimo labo watarkiibu tarkiib saddex wa siyaadatu alifi wanuuni alif iyo nuun siyaadaha afar wa wasnu lficli wasnulficli shan waalcadlu iyo cadli lix waa lixdaas lixdaas weeye kuwa lafdiga u laabtay lixdaasaa lafdiga u laabata wuxuu kuu sheegaa lixduba calamka sarfiga waa la maxiyeen lixduba waa la shaqeeyaan calamka wuxuu ku yidhi walaabudda waa laga maarmaan min wujuudi waaxidati mid in la helo midaasoo min haadiil cilaal cilooyinkan ka mida maca calamiyati calamnimada la helideeda la jirkeeda haddii kelimadda calamnima ku jirto lixda mid ka mida ah ha la joogto isimka maalayn sarif markuu yahay oo calamnima ku jirto yaa la jooga lixdan mid ka mida oo lafdiga u laabay calamnimadoon manahay u laaben macnahay u laabanin walaabudda waa laga maarmaan min wujuudi waaxidati mid la helideed waaxidadoo min hadiilcilal cilooyinkan ka mid a maca wujuudilcalamiyati calamnimada la helideeda la jirkeed fiihi isimka laga helo amaa maca alwasfiyati wasfiyada la jirkeeda falaa yuujadu la heli minhaa cilooyinka xaggooda ilaa waaxidatun mid maahan oo mid alaai saddex ka mida laakiin isimka haddii sifa ku jirta wasfinima ku jirta lixda la wada heli maayo saddex mid ka mid aha la hela saddexaa la shaqaynaya wasfiyada isimka hadday cillada ku jirto macnawiga ay wasfi noqoto lixdan la wada heli maa saddex ka mid aha la hela oo sarfiga la mancda wa amaa maca alwasfiyati wasfinimada la jirkeeda haddii isimkiis wasfinimo ku jirto falaa yuujadu laga heli ma minhaa cilooyinkii lixda ahaa ilaa waaxidatun mid maahane waaxidadoo min alaain saddex kamida mida saddex mid ka ah la hela wa hiya saddexdu ziyaadatu alif wanuuni wey kow oo wasnu lficli labo aw ilcadli ama cadli saddex saddexdaasaa la shaqayda wasfinimada intaas ma la fahmaa intaas hadda aan soo sheegay ma ku celi kartaa intaas sidii in loo soo dul maraa la raba intaas waa aasaaska baabkanan aasaaskiisii wey ma la fahma iyo hadda waa lagu celina wax yaraan ku darna marka famiaal hadda waxaa la bilaabaa fiiriya ayadi wixii laguu soo sheegayaa la tadbiiqina waa la dhaqan gelina wixii yaa la tadbiiqina waa la dhaqan gelina waxaa la bilaabaa ciladii calamnimada ahayd oo macnawiga ahayd oo lixdii kaloo lafdiga ahayd la shaqaynaya amiaal lagu siinaa famiaalu calamiyati calamnimada miaalkeedii maca taniisi taniisna jirkiisa xaal ay ahaatay calamnimadu taniiskaasoo bikayri alifin ahaaday faatimatu wey wa zaynabu wey wa xamsatu wey fiiri marka hal shay maskaxda haddana geli taniis horta marka hore meeqaan u qaybin labo taniis bilif taniis bikayr alif taniis bilif mar horaan iska reebno meel dhigno kaas baabkaan hadda maanta aan ka hadlayno xataa midka berriya maantana warkeed badaa is arki mayno tanii bilf mana ka hadlayno maxaan ka hadlaynaa taniifkaan ka hadlaynaa maanta biayri al biayri alaa saddex mar kale fiiri waa barakoonaaya w tanii biayri alif waa saddex saddex wey saddex wey tanii biayri alif waa meeqaa isaguna saddex waxaa la yidhahdaa ta'niiun lafdiyun lafdi marka lagu dhawaaqo xagga lafdiga taniisa uga jira laakiin xagga macnaha waaba mudakr oo waa maxay waa ism ta u ku jirto ta'da waxbaa lagu ta'niisiyaa hadda fiiri nin magaciisa waxaa la idhahda dalxatu lafdiga xaa ku jira ta ta'daasna ta'niisay tusa marka lafdiga dhawaaqa xaggiisu ta'niis magacaanu ka yihi laakiin xagga macnaha waa nin waa mudaker soo ma jeedis isim kastoo mudaker uu iska leeyaho ta u ku jirto maxaa la yidhaahdaa ta'niiskiisa tamiiun lafdiyu xamsatu dalxatu oo kale tamiiun lafdiyu taniiun macnawiyun tamiiska labaad maxaa leedaha taniiun macnawiyun maxaa loola jeedaa taniiun macnawiyun waxaa loola jeedaa lafdigan xagga dhawaaqa ugama jirto ta ta laguma arko laakiin daatada uu tusaya mucanaf waa aan idhi zaynabu mataa ku jirta maya taaniis kuma jiro alifna kuma jiro tano kuma jirto labadaasa wa lagu taanifiya labadi midna kuma jiro laakiin xagga macnuhu mu'anas ka yah maxaa yeele magacan zaynabu uu ku dhacayaa mu'anafa waa gabar magaceed soo ma kaasna maxaa la idhahdaa ta'niisun macnuhu ta'niis ka yah iyo hinda iyo oo kale fiiri asmaada oo dumarku iska leeyihiin oon ta'duna ku jirin alifkuna ku jirin maxaa la yidhahdaa ta'niisun macnawiy waxaa soo haray magac oo lafdigii uu uga jirto ta'u macnaha u tusa iyo daatadau tusaana waa mu'anaf faatimatu fiiri faatimatu lafdigii maxaa ku jirta ta dhawaaqa lagu dhawaaqa lafdiga lagu dhawaaqa kelimadda maxaa ku jirta ta daatada uu tusa magacaana waa dumar wey soo maaha marka waxaad tidhahdaa faatimatu waa maxay waxay leedahay ta'niifun bihima lafdigiina waa ka ta'niif macnihiina waa ka ta'niif soo ma jeedin faatimatu faadimatu xafsatu fiiri waa ta'niifun bihima ay bilafdi walmacna lafdigiina ta'niifa uga jira macnahana mucanafku tusaa lafdigaa soo ma jeedin marka ta'niif biqayri alif meequu qaybsanaa saddex ta'niifun lafdiyun taniiun macnawiyun taniiun bihima taniiun lafdiyun haya ku dhawaaq miaal xamsad dalxat taniiun macnawiyun ku dhawaaq zaynabu hindu taniiun bihima ku dhawaaq faatimatu xabsatu saddexda miaalu ku siiye waa saddexdaas saasay kale yihiin fiiri wuxuu ku yidhi fa miaalu اlcalamiyati calamnimadii miaalkeedii maca taniii xaal calamiyadu ay ahaatay tanii iyadoo la jiro taniikaasoo biqayril alif aan alif ahayn faaimatu wey faaimatu maxay miaal u tahay taniiu bihima wa zaynadu maxay miaal u tahay macnawi wa xamsa muxuu miaal u yahay lafdiyu khalaas saddexdaas marka hadda waa malaysane haddaan hadda caaqil wax qafdiye haddaan gelino fadxan saarayna waxaad leedahay marartu bifaaimata ma dhihi karnaa marartu bifaaimati maya waa mamnuuc ma dhihi karnaa haadihi faaimatun ma dhihi karnaa ma tanwiinin karnaa maya mamnuuc wey tanwiinna lama tuso kasrana lama tuso marartu bifaaimata haadihi faadimatu qaalat faadimatu rawat faadimatu tanwiin lama tuso ra'aytu faadimata tanwiinna lama tusa kasrana lama tuso labadaas mamnuucay ka yihin oh, marartu bifaadimata iraab marka marartu bifaadimata marartu ficlu wa faacilu bifaadimata albaau xarfu jari faadimata ismna majruuru bilbaa wa calaamatu jarihi fatxatun daahiratu fii aakhirihi niyaabatan can alkasra liannahu ismun laa yansarifu wlmaanic waa kaas maxalshaydku wlmaanic lahu min asarfi alcalamiyatu maca taniifi lafdiyi wlmacnawiy afaadinaan exraabayna wlmaanici lahu min asarfi alcalamiyatu maca taniifi lafdiyi wlmacnawiy haye waxaan miaalaynaa zaynabu zaynaba binti jax waxaad tidhahdaa marartu waxaan soo maray bizaynaba marartu waxaan soo maray bizaynaba marartu ficlu wa faacilun bizaynaba albaa xarfu jari zaynaba ismu majruur bilba wa calaamatu jari fatxatu daahiratu fi aakhirihi niyaabatan can اlkasra liannahu ismu laa yansarifu wاlmaanicu lo min asarfi alcalamiyatu maa taniifi اlmacnawiyi maca ta'niifi اlmacnawiyi haye xamsatu marartu waxaan soo maray bixamsata marartu ficlu wa faacilu bxamsata albaa xarfu jari xamsata ismu majruuru bilba wacalaamatu jari fatxatu daahiratu fi aakhirihi niyaabatan can ilkasra liannahu ismun laa yansarifu waalmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu maca taniifi lafdiyi macnaha haddaad fahamto iraabta adaawada macnaha in la fahmo aa muhiima macnaha in la fahmo aa muhiima bes halkaas marka waxaan qaadannay miaalkii oo calam iyo iyadoo isimka iskula jiraan taniif bikayr erf hadda faadima sarfiga waa laga manciye maxaa iskula jira laba cillo laba cillo oo waa maxay calamnimo calam hadda waa taqaana waa magac daata gaar iska leeya gabdhaha adduunka jooganon mafaadima la wada yidhaha lama yidhaha gabar gaaraha loo bixiya waa calam waa calam calamnimaa ku jirta iyo ta'niif labadaasa iskula jiraan labadoodu waa farac labada cillaba calamnimadu inay farac ka tahay tankiir nakiranimo weligaa ogow marka lagu yidhahdo calamnimaday farac ka tahay cani tankiir nakiranimaday farac ka tahay ah, taasaa farac asala nakiranimada asala maxaa yeele fiiri markii koowaadoo gabadhu dhalatay ma magacay laheed maya nakiri aheed wulidat bintun aan leenahay wulidat ah, lifulaanin bintun xalay hebel gabara loo dhalan leenahay ah, gabar bintun waa nakira soo maha kadibaa marka neef laqalaa la yidhi faadimatu calamnimadaa dambeydey soo maha Ah, marka calamnimadu yay ka tahay farac yani tankiir nakiranimay farac ka tahay saax waayo cillada kaloo ku jirta waa taniid waa ta'niid ta'niidku yuu farac ka yahay cani tadkiir ah, haddaad rabto si aad u fahamto waxaad tidhahdaa mudaker iyo mucanaf iyo asala mudaker yaa sheegi kara su asal ku yahay haye <laughs> wallah waa sheegay maasha allah ha markii koowaad ilaahay nebi aadan u abuuray soo maaha kadib aa laga abuuray awo maasha allah si saxa u sheegay ah, sidaas waa loo tusaaleeyaa waxaa kaloo la yidhaha alfaada carabiga hadhow markaad naxwada si fiican u gaaritaana taas fahmayna lakin tanaa hadda la fahmi kara tanaa aad loo fahma soo ma jeedin laakiin carabiyada oo kala galo hadha waxaad arki doontaa kelimadda marka hore mudakarriba loogu dhawaaqaa haddaad rabto mucanaf in loo adeegsado kadiba calaamadda lagu daraa taamida hadda waxaa leedahay rajulun qaa'imun qaa'imun soo maahan haweeney haddaad rabto kadiba ta ku dari imra'atun qaa'imatun ta'daa dambayda ku daridda lafdiga mudakerkaa horreeya laakiin misaalkaana ka dhowga waa kaasa marka waxaan leenaha carabnimadu way farac ka tahay carabnimadu cani tankiir taniiskuna cani tadkiir lafdiga yaa u laabana markaan qofka oqon waayo waa eber lafdiga ta'niiska iyo carabnimada yaa u laabana taaniiska u laabana macnahan ayaa u laabana calamnimada mar walba calamnimadu macnahay u laabana meel kale maba u laabato ayadu ayada iyo sifadu meel kale uma laabtaan ah, macnaha yaa u laabana calamnimo lafdiga yaa u laabana taaniis khalaas saasaad ku wadi zaynab waa lami fiihi cilataani laba cilaa ku jiraan labada cilo maxay yihiin calamnimo iyo taaniis macnawi ah, labaduba waa farac calamnimo ayay farac ka tahay yani tankiir tacniidkuna yuu farac ka yahay cani tadkiir macnaha yaa u laabanaa calamnimada lafdiga yaa u laabanaa tacniid ah. wa xamza waa la mid sidaas kuwa wa mihaalu lcalamiyati calamnimada mihaalkeedii maca alcujmati cajaminimo la jirkeeda xaal ay ahaatay calamnimadu idriis wey nebi idriis waa yacquub wey waa ibraahim wey dhammaan waxaa la idhi asmaada ambiyada waa wada cajamiba marka afar laga reebo dhammaan asmaada ambiyada nabigaad rabto magaciisa ku soo waa cajami marka laga reebo afar muxamadun salى اllahu alيه wasalam huudun calayhi الsalaam saalixun calayhi الsalaam shucaybu calayhi الsalaam afartaas waa carab ambiyada dhammaan magacyadoodu waa cajami marka afar laga reebo muxamadun salى اllahu alيه wasalam huudun calayhi الsalaam saalixun calayhi الsalaam shucaybun calayhi الsalaam afartaas ka reeb hadda kama hadlayna asmaada ambiyadoo dhan munsarif yaa ah maalaayansarif yaa ah waxaan ka hadlaynaa yaa carabi ah yaa is cajami alfaad asmaada dhammaan waa wada cajami afartaan marka laga reebo afartaan waa asmaa carabiya saas darteed waa munsarif maalaayansarif maaha Ah, waa munsarif afartan waxaad ku dartaa marka nuuxun iyo luudun iyo shiif ku dar saddexdaas ku dar nuuxun luudun shiifun saddexdaas ku dar saddexdaas ku dar afaraan awlhayni maxaan hadda ku darnay nuuxun luudun shiifun saddexdaas nabi ku dar meeqaan hayna magacyadii marka toddobadaasaa munsarifa dhammaan asmaada ambiyada waa maalayansarif dhammaan marka toddobadaas laga reebo marka hore waxaan ku yidhi dhammaan asmaada ambiyadu waa cajabi marka laga reebo afar haddana markale waxaan ku yidhi dhammaan waa maalayansarif marka laga reebo toddobo toddobo toddobo toddobo toddobadii waxay noqdeen afarta carabiga ah iyo saddex oo cajabi oo ah nuuxun luudun shiifun waa la hadda idriis yacquub ibraahiim dhammaan u malaysay maxaa yeelay idriis laba cilaa ku jirta koow waa calaf qof walba magaciisma idriisa le hadda adigu ma luda waa kana dadka kama dhexeeya waa calaf qof gaaraha loo bixiya waa calaf soo ma jeedin waaye calafnima waa ku jirta cajamnimana waa ku jirtaa maxaa loola jeeda cajami weeye lafdigan carab ma dejina cajamiyaa dejiyey wa intaasaa loola jeeda cajamnimada lafdigan markii ugu horreydo la isticmaalayey carabuma dejin cajabiyaa dejiyey saasaa loola jeedaa marka hadda idriis yacquub ibraahiim saddexda waa malaysani saddexdooda waa isku mid mid walba waxaa ku jirta calamnimo iyo cajamnimo laba cilaa ku jirta fii cilataan labada cilo labadaba waa farac waxaad tidhaahdaa calamnimadu yay farac ka tahay yani tankiir ajaminimaduna yay farac ka tahay can ilcarabiyati ah, maxaa yeele annaga meeshaan carabiyan uga hadlayna mogta ajamiga isagaa soo galay meeshaan ah, asal waxaa noo annaga carab ah, carabiyan ila ka hadlayna anagu meesha carabiyan ku barayna sooma meeshaan ma waxaan u fadhiina ajami baran maya carabiyan ku barayna marka carabiga asala meeshaan luqadan wixii kaloo soo dhex galaa waxaa laleeyahay waa farac halkaas marka cajaminimadu yay farac ka tahay carabi lafdiga ciladaa u laabayda cajabinimada macnaha yaa u laabee calamnimada marna ha qaldintaas haddii lu wadhahdo macnaha yaa u laaba calamnimada iskadi lafdigana yaa u laabana cajamiga ilaa lafdigaana cajamigu dejiyey saas daraaddeeda idriis yacquub ibraahim iyo dhammaan asmaada calamka cajamiga haddaan gelinno caamil jara maxaan leenaha marartu biidriisa wa yacquuba wa ibraahiima fatxaan ku jarayna ma dhihi karno marartu biidriisi ma dhihi karno mana tanwiinin karno jaa idriisun ma dhihi karno jaa idriisu aan leh ra'aytu idriise tanwiin lama aqbalayo tanwiinna ma aqbalayo in kasre lagu jeerana ma aqbalayo labadaasba lama tusi karo maxayna waa malansarif fiihi cilataani alcalamiyatu walcidmi farciyataani labaduba waa farac calamnimadu tankiiray farac ka tahy cajabinimaduna carabiyay farac ka tahy ila lafdi midaa lafdiga u laabane waatay cajabnimada wlukra ilى macna ta kale macnaha laabaya waa calamnimada wa miaalu calamiyati calamnimadii miaalkeedii maca tarkiibi tarkiib la jirkiisa xaalu ahaaday marka hadda hadda waxaan ku leeyahay marartu bidriisa icraab aan wuli taas marka adaa lagaan raba qof kale maan la weydiinay marartu bidriisa adaa icraaba marartu ficlu wa faacilun bidriisa aldaaw xarfu jarin idriisa ismu majruurun bilbaa وcalaamaة jri فatxaة ظaahiraة في akhirih نiyaabaة can اlkasr لأnnahu ism laa yansarifu wاlmaanuc lo min aلsarfi alcalamiyaةu maca اlxujma khalaas wamiثaalu اcalamiyati calamnimadii miaalkeedii maca tarkiiba xaal ay ahaatay macdi karibu ninka la yidhaah wa baclaba ku magaalada la yidhah lubnaan ku taalla wa qaadikhan ninka magaciisa la yidhah qaadikhan fakruddiin xasan alfarkaani iyo ninka kaleo magaciisa la yidhaahdo waa buzurjumihru sidaasaa loo shaq lahaa buzurjumih heedu waa reebantay ma fadxisana buzurjumihru alaleey waa cajami iraniya soo ma jeedo iraniya wa waa wasiirkii anuushirwan ninkii boqorkii la dhihi jiray anuushirwan wasiirkiisi wey ah, anuushirwan boqorkii la dhihi jiro farisiga boqorkaas wasiirkiisi weeye waxaa jiray buzur jumihru ibnu sasan aa alhamdani hmm. alhamdani aa marka fiiri miaaladu kuu badinaa macdi karibu waa nin magaciisa baclabaku waa nin magaciisa waxa rabaa waa magaalo magaceed lubnaan ku taalla madiinatun fii lubnaan wa soo ma jeedin wa qaadi khaan waa nin magaciis qaadi khaan fakhrudiinaba la yidhaahdaaba xasan alfarqaani fakhrudiinba waa wa buzur jumihru waa wasiirkii wasiiru anuu shirwaan wey boqorkii la dhihi jiray anuu shirwaan wasiirkiisii wey dhammaan waa maalaynsarif xusmaada waa malansarif macdii karibu waa malansarif maxaa yeelay laba cilaa ku jirta labada cillo waa max midda koowaad waa carab dadkao dhan lama yidhaha macdii karib magaalooyinkao dhan baclabaka lama yidhahdo dadkao dhan qaadiikhaan lama yidhahdo busurju mihru dadkao dhan lama yidhahdo waa magacyaal gaarahoo meelo gaara ah loo dejiyey waa carab marka markay dhammaan asmaada waa malansarif isku mid weey laba cilla mid walba ku jirta labada cilo waxay yihiin waa tarkiib iyo calamnimo alcalamiyatu maca tarkiib labaduba waa farac calamnimadu yay farac ka tahay can itankiib tarkiibkuna yuu farac ka yahay can ilifraad ifraad iyo tarkiib waxaa asal ifraad maxaa yeele fiiri tarkiib mogta waa shay shay la saaray intan lays saaray horta waa fardi iyo fardi in la helo kadibaa lays saaraa soo ma hadda fiiri derbigan waa dhagxaan lay saareen soo maa isi saaridda iyo midmid in loo helo yaa horreeyey midmidda horreeyey khalaas marka tarkiib iyo ifraad iyo asala ifraad marka ifraad la helo mufrad iyo mufrad la helo aa laysi saaraa markaasaa tarkiib la hela marka waxaa leedahay murakabku yuu farac ka yahay ifraad ifraad macnaha yaa u laabana calamnimada lafdiga yaa u laabana tarkiib khalaas waa malaysan marartu hal miaal kulligood oo isku icraab marartu waxaan soo maray bimacdii kariba ninka leha macdii kariba fiiri fadxan saarayna kasra lama saari karo tanwiinna waa ka mamnuuc ma dhihi karo marartu bimacdi kariban bimacdi karibin midna ma dhihi karo lama tanwiiniyo manansari tanwiin ma aqbalo marartu ficlu wa faacilu bimacdi albaa xarfu jari macdi kariba ismu majruuru bilba wa calaamatu jari fatxatu daahiratu fi akhirihi niyaabatan an niyaabatan can اlkasra liannahu ismun laa yansarifu wاlmaanicu lahu min aلصarfi alcalamiyatu maca tarkiib khalaas wa miihaalu اcalamiyati calamnimada miihaalkeedii maca ziyaadati alif wanuun xaal calamiyadu ay ahaatay ayadoo isimkii isla galeen lama cilo cilo waa calamnimo cilana waa ziyaadatu alif wanuun marwaanu ninka leedaha magaciisa wa cumaanu ninka magaciisa leedaha wa qadafaanu ninka leedaha qadafaan oo reer qadafaan ku abtirsadaan wa cafaanu ninka magaciisa leedaha wa saxbaanu ninkii khadiib ka ahaa saxbaan saxbaan waxaa weya waa saxbaan ibnu waa'il kaana khadiiban baliiqan yudrabu bihi اlmaal waa lagu baf waxaa la idhaha qofka aad u khudmada badan oo mufawaha aad u khudbeeya akhdaru min saxbaan marka aad loo faanayo waaa la yidhaha kanu ka dara mael isaga loo soo qaata marka khudba laga hadla mahmaah carbeed wey isagu qofka marka khudbada lagula yaabo oo laleeyahay khudbay ogaa a waxaa la idhahdaa akhdabu min saxbaan saxbaan ba ka khudbo badan macnaha saxbaan waa meesha ugu sarrayda khudbayntu ka gaar waa nin khudbada tusaale loogu soo qaato markaas mahmaah laga dhigo waxaa la idhahdaa akhdabu min saxbaana saxbaan ibnu waa'il weeye wa sufyaanu wa cimraanu wa qaxdaanu wa cadnaanu dhammaan waa dad magacood iyo qabaa'il magacood qabayladana waa oday ay ku artirsadaan magaciisa dhammaan hadda dhammaan asmaadaanu waa malaysari marwaanu cumaanu ladafaanu cafaanu saxbaanu sufyaanu cimraanu qaxdaanu cadnaanu waa malansarif dhammaan waana isku mid laba cilaa ku jirta mid walba labaduba waa farac midu macnahay u laabay midma lafdiga labada cilo ku jirta dhammaan calamnimo iyo ziyaadu alfanuwa labaduba waa farac calamnimo waxay farac ka tahay can tankiir ziyaadaduna masiidu calayh fiiriya shay waa la ziyaadiyey markii la leeyahay asalka soo meesha wax ma oolin ah, hadda haddaan idhaa fiiriya marwaan aliftiya nuuntaa ziyaadaha haddaan idhaan awal meesha xaayilay marwa soo maha ah, marka ziyaadadu yay farac ka tahay masiidu calayhigaad leedahay masiidu calayhi midkan la siyaadiyey ah, ziyaadatu alfanuunku waa farac yay farac ka tahay can ilmasiidi calayhi aad leedahay can ilmasiidi calayhi macnaha yaa u laabanaa calamnimada lafdiga yaa u laabanaya ziyaadada xuruuftaana lafdiga lagu siyaadiy lafdiga wey wax la siyaadiy marka hadhow maga caraabayna marartu waxaan soo maray bimarwaana maxaa leenaha marartu ficlun wa faacilun bimarwaana albaabu xarfu jari marwaana ismu majruuru bilbaa wa calaamatu jari fatxatu daahiratu fi aakiri niyaabatan can اlkasra liannahu ismu laa yansarifu wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu maca ziyaadati alif wanuun waxaa lagu leeyahay cuhmaan labada ciloo ku jirta sheeg hayeyaa sheegay haye sheeg adig labada ciloo ku jirta cuhmaan alcalamiyatu maca ziyaadati alif wanuun haye farac yay ka yihiin calamnimadu yay farac ka tahay calamnimadu yay farac ka tahay haye tankiir can tankiir ay farac ka tahay ziyaadaduna yay farac ka tahay masiidu calayhiga waa yahay lafdiga yaa u laabanaa ha ziyaadadaa u laabanaya macnaha yaa u laabanaa calamnimada maa sha allah intaasaa lagaa rabaa wax kale ma lagaa rabo wa mihaalu lcalamiyati calamnimada mihaalkeedii maca wasni lficli xaal ay ahaatay ayadoo isimkii ay iskula jiraan calamnimo iyo wasnulficil halkaasa noo jooga lama badiyo maala insarif waa la kabaystaa wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed